wixii weyse waajibiyey xadaثka akbarka ihina waa wixii mayri waajibiyey marka xadadkii akbarka ahaa ayuu halkan musanifku raximah اllahu tacaala kaga waramay waxyaalaha maydhiga waajibiya ee sheekhu halkan oo ku tilmaami doono waxay noqon doonaan shan shay ayuu noo tilmaami doonaa oo laba qaybood loo kala saarayo qayb rag iyo dumarka ka dhaxayso rag iyo dumar ay wadaagaan iyo qayb dumarka la gaa ay dumarku la gaar yihiin rag iyo dumarku intay wadaagaan waa laba sababood oo labada mid waliba uu mawri waajibay dumarku waxay la gaarka yihiinna waa saddex inta halkan sheekhu uu ku sheegay waxyaalo kale oo maydhiga waajibin karaa way jiraan oo halkan aanu sheekhu ku sheegin labada rag iyo dumar ka dhaxeeya midka koobaad waa in qofka biyihii taranka ama manida biyihii loo yaqaanay ay ka yimaadaan hadday biyahaasi qofkii ka soo baxaan maydhi baa ku waajibay waa inuu maydho qofkaasi arrinka labaad ee rag iyo dumarku ay wadaagaan waa ilaaj اlxashafati fi lfarji ama fi farji in xubinkii ragga xubintii taranka qeybteedii hore xashafada la odhanayey lagu maqnaysiiyo farji oo noqonaysa xubinkii dumarka ama xaggii dambe labadiiba markaa kan xubinkiisii meesha geliyey iyo kan isaga markaa xubinka la geliyo labaduba waxay noqonayaan laba mayrigii uu ku waajibo xataa haddii ay laba nin yihiin labadiiba dee mayrigii uu ku waajibayaa kii markaa xubinka geliyey iyo kii la geliyey labadiiba arinta ay dumarku ay la gaarka yihiinna waa saddex arrimaha ay dumarku la gaaryihiin waa saddex laba khilaaf kama jiro inay meeri waajibiyaan waa dhiiggii caadada iyo dhiiggii dhalmada midna muran baa ka jira oo laysku haystaa oo waa dhalmada qofkii dumar ahaa hadday umusho oon dhiigba ka iman haday dhacdo inay umusho wax dhiigihiina aanu ka imanin ma ku waajibayaa mayri mise kuma waajibayo hadal baa ku jira culimada madhabku waxay rajaxayaan iyadana in maydhi halkaa uu ka waajibay wuxuu ihi wayajibu اlguslu calى الrajuli min shay-ayni maydhigu wuxuu ku waajibaa ninkii haddii laba shay mid ahaan maaragtay uu isku arko yani laba shay ayuu maydhigu ka waajibaa markii qofku uu nin yahay min khuruuji اlmaniyi biyaha oo ka soo baxa galma la-aan haddii biyuhu ay ka soo baxaan maydhi baa waajibaya oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi inama almaau min almaa biyuhu waxay ka yimaadaan xagga biyaha macnuhu waa maxay yacni biyo inaad ku maydhataa waxay waajibaysaa markii biyo kaa yimaadaan wey sidoo kale waxaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la weydiiyey qofkii riyooday mayri ma lagu leeyahay deetana waliba dumarkii baa si gaara loo weydiiye nabigu wuxu uhi alayhi isalaatu wasalaam nacam idaa ra-at ilma ha hadday biyo aragto way meedhanaysa ijmaacuna waa u daliil sidoo kale aayaddii qur-aanka ahayd baa u daliila wain kuntum junuban faطaharuu oo dee laba shay mid ahaan bay ku timaadaa midka koobaad waa in qofkii biyihii taranku ay ka yimaadaan qofkaasi qof junuba oo janaabo qaba ayuu noqonay wa min ilaaji alxashafati fi lfarji waxaa kale oo uu ka waajibaa mayrhigii in markaa xashafadii iyo xubinkii ragga intiisii hore ah lagu maqnaysiiyo meel farji noqonaysa qubul ama dubur iyadana aayaddaasaa u dalila wain kuntum junuban faطaharuu qofkii haddii xubinkiisaas intaas ay tagto maaragtay meeshii gasho labadiiba junub bay noqonayaan oo labadiiba maydhigii wuu ku waajibay xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa isaguna usiiday ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba اlguslu labadii meeloodee la guday hadday kulmaan mawliguu waajib labada meeloodee la guday hadday kulmaan waa loola jeeda xubinkii ninka de qaybtii markaa la banaynayay ay ku maqnaato xubinkii qofka dumara markaa waxaa sinmaya iyada halkii laga gudayay iyo isaga halkii laga guday marka markay saa u sinmaan ayaa loo jeedaa mawligii wuu waajibayaa weliba riwaayad kale xadiidka waxaa kusii jirtay in lam yunzil biyaba yaana imanin xataa biyaba yaana imanin maydhigii wuu waajibayaa xaaladda labadaa goor ayaa qofkii rag ahaayee noolaa maydhigu uu ku waajiba wayajibu calى اlmarأaةi min khuruuji اlmaniyi wa min ilaaji اlxashafati fi اlfarji qofkii dumar ahaydna wuu kaga waajibayaa maydhigu labadaaba labadaa raggii ay maaratay maydhigu kaga waajibay gabadhiina uu kaga waajibaya waxay la dheer tahay ninkii wa min alxaydi waاnnifaasi dhiiggii caadada iyo dhiiggii nifaaska ama dhalmada dhiigga caadada maydhigu wuu ka waajiba oo xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku jirtay waidaa adbarat faidaa aqbalat اlxaydaةu fadaci الصalaaة waidaa adbarat fasilii canki dama wasallii markay daba jeediso oo yani ay dhammaato muddadii dhiigu iska maydh dhiiggii iska maydh oo markaa tuko iska maydh markaa de way meedhanaysa jirhkii bay meedhanaysa waana ijmaac oo waa la isku waafaqsan qofka dumarii dhiiggaasi markuu ka go'o o mawli ku waajibay nifaaskuna waa la midoo sidiisaba waxaa la yidhi huwa xaydun mujtamic waaba dhiig caadoo ururay uun dhiiggan dhalmadu waa dhiiggii caadada oo ururay sida daraaddeed waa la axkaam wuxuu waajibiyeba wuu waajibiya wuxuu xarimo wuu xarima isaguna waa mid markaa lagu ijmaacsay wuxuu ihi wayajibu calayha ayضa waqiila kolley qiilada aniga iga dhacsan nuskadaydan laakiin nusakda waa ku wada taal waqiila waxaa la yidhi yajibu calayha ayضa sidoo kale wuu ugu waajibayaa qofkii dumar ahayd maydhigu min khuruuji اlwalad haddii ilmuhu uu ka soo baxo wa qiila waxa kale oo la yidhi laa yajibu mayana waajibi maayo haddii gabadhii ay ilma umusho ama lagu jeexaba de oo ilmihii laga soo bixi deetana dhiig caadoba aanay arag oo dhiiggii caadoba aanay iskuba arag waa jira dhiiggii dhalmadaba aanay isku arag mayri ma lagu yeelanayaa ay markaa maydhato wejiba wuxuu leeyahay haa waa lagu yeelanaya muxuu u cuskanayaa wuxuu u cuskanayaa ilmahani wuxuu ka abuuran yahay biyaheedii iyo biyihii ninka biyuhu hadday soo baxaanna dee maydhi baa waajibaya marka wixii ka abuurmayna waa saasoo kale hadduu soo baxo maydrhigii uu ka waajibaya wejhigan labaad wuxuu leeyahay maima waajibayo maydho maxaa yeelay waxaan soo baxay dee biyo taran maahe waa ilmo markaa dee biyaha waajibinayey maydhigee ilmuhu ma waajibinayo ayuu markaa leeyay marka dabcan halkaas suaal baa ka timaa dadku aad bay su halkaas ardayga uga keenaano marka la idhahdo ama dhalmadu maydhi bay waajibisaa maaha iyadoo dhiiggii markaa nifaas kale in dhalmadii horta ay ka maydhanayso waxa laga hadlayaa haddii dhiig dhalmada aana isku arag kolkay dhashay ma la odhanayaa dhalmada lafteeda ayaa mayri waajibisay ee dhalmada lafteeda ka maydha ma la odhanaya marka wejigani wuxuu leeyahay muctamadka ii haa ka maydhaa la odhanaya wuxuu yihi wain shaka hadduu shakiyo hal ilkhaariju min dakarihi maniyun aw madyun hadduu ninkii ka shakiyo waxaan xubinkiisa ka soo baxay ma maniba ma biyihii tarankaa mise waa madyi madyiguna waa biyo iyaguna ragga ka soo baxa markii dareen uu yimaado laakiin aan biyihii taranka ahay waxay wadaagaan in labaduba ay dareen ku soo baxaan iyo ijtihaa laakiin de maniduna waa biyihii taranka oo midab ahaan iyo ur ahaanba biyahan kale way ka duwan yihin madyiguna waa biyaha ku soo baxaya dareenka laakiin midab ahaan kaadiday u egyihin halka kuwan kale dee biyo cad oo midabkii caanahoo kale leh ay yihiin faqad qiila markaasd qofka uga shakeeya haddaba mar hadday midab ahaan iyo wixii ku kala duwan yihiin waxaa laga yaaba isagoo maryihiisi iyo wixiisi xidhan wax dareemo kadibna wax ka yimaadaana qoyaan uu dareemo anay u suuro gelin markii inuu eego mar dambe oo markaa wixii u kala garan waayo ayaa dhici karaysa faqad qiila buu yihi waxa la yidhi xaaladaa iyada ah hadduu kala garan waaye yalzamuhu alwuduuءu duuna algusli waxa ku waajibayaa weyso laakiin maydhi ku waajibi maayo qola saasay tiri oo waxay ka eegeen de qofka asalkuwa inaan waxba ku waajibin alaslu baraaat dima waxaa la garan leeyahay ma mayri baa ku waajibay mise weysaa ku in labada mid ku waajiba waa la garanaya oo de wax inay soo baxeen uu hubaa laakiin waxaani labadaa kuu ka yahay buu garan layahay marka waxay yidhaahdeen labadii weysadii in xubnihii weysada inuu maydho laga doonayo waa la hubaa kii weynaaba unbaa laga shekisan yahay bay kii yaraa oo weysadii ah baa waajibaysa bay yidhaahdeen inuu kala maydho ayaynu ka shakisannahay markaa dee shaki waxba ku waajibin mayno markaa weysunbaa waajibaysa bay yidhahdeen markaa inuu si tartiib loo weysaysto de markaa meesha maxaa soo baxaya de inuu istinjoodo inuu istinjoodo marada meeshii ay gaadhayna u maydho kadibna weysaysto sidaa uu ku tukado qolo wuxuu uhi wayaxtamilu cindii aniga agtayda waxaa suurtagal ah annahu yalzamuhu lguslu in qofka ninkaa isaga ah uu ku waajibayo inuu maydho in inuu maydhaa ay waajibayso oo ixtimaalkaa xagguu ka keenay dee wuxuu leeyahay meeshan waxbaa waajibay xaqiiqaan ah, yaqiin ahaan waxbaa waajibay yaqiin ahaan waxa hubaal ah in wax waajibay marka marka wixii weynaan la sameeyo uunbaa yaqiintii yaqiin kale looga gudbaya hadduu weyse la yimaado weli wuu shakisan yahay wixii aan hubay ee waajibay talow miyaan sameeyey mise maan samey markuu laakiin maydho hubaashii ahayd waxbaa waajibay wuxuu uga baxayaa hubaal kale oo ah waad iska riday wixii kugu waajibay oo dhanba marka halkaas ayuu yidhi kitaabkiisa kale muhadabka ee kan ka weyn arrin kale oo saddexaad ayuu doortay oon sidaan ahayn oo wuxuu yidhi waxaa ku waajibaysa qofkii inuu horta meeshii iska maydho maradiina maydho weysaystana jirka intiisii kalena maydho markuu sidaa sameeyo markaasuu yaqiintii dhammayska tirnayd gaadhayaa ah waxba kuguma hadhin saasuu halkaa ku doortay culamadu markaa madhabku ama muctamadka siday ka dhigeen ay rajaxeen labadan sheekhu halkan ku sheegay in la kala dooranayo wey halkaa markaa tashjiirkana waa inay ka muuqata yatakhayaru baynahumaa labadanuu kala dooranaya isaga kala dooranaya isaga ayaa qofku kala dooranaya markaa adigu ama m inuu waxani madyi yahay doono ama inuu mani yahay doono haddaad inuu mani yahay doonato dee axkaamtiisii baad maraysaayo mayrigii baa waajibaya maradii inaad iska maydhaana ma waajibayso dee manidu daahir bay ahayd nijaas may ahay haddaad madyi dooratana de maradii waad maydhaysaa oo inay nijaasooda waad xukumaysaa waanaad istinjoonaysaa waad weysaysanaysaa labada inaad mid ahaan doorato ayuunbaa lagama maarmaana maxay u cuskadeen qoladaasi dee waxay yidhahdeen labadan mid baa waajibay kuu yahayna ma garanaysid in mid un aad doorataa waxay noqonaysaa iska hawaraac inaad tiraahdo kaasaa rajaxan waxay noqonaysaa tarjiix min hayri murajix tarjiixun min hayri murajix laba wax lagu kala rajaxaa aanu jirin inaad mid iska rajaxatay bay noqonaysaa markaa dee labadii way siman yihiin midun adigu iska qaado markaad markaa saa samayso ead kaa axkaamtiisii marto waxaa meesha ka baxaysa hubaashii ahayd in wax lagugu leeyay asalkii hore markaa dimaha ahaa ayaa loo noqonay wuxuu uhi sheekhu waman ajnaba xaruma calayhi الصalaaةu wالطawaafu qiraaءaة الqur'aani wamasu اlmusxafi waxamluhu wاllubsu fi اlmasjid waman ajnaba qofkii janaabooda janaabaduna dee laba arrimood mid ahaan bay ku imanaysaa ma xubinkii xubinka gelayay ama biyihii oo qofka ka yimaada haddii qofkii uu janaabo maaragtay uu ku sifoobo junub noqdo xaruma calayhi waxaa ka xaaraan noqonaya lix arimood afar ka midihii waa afartii xadadka aynu ku soo marnayo waysela'aanta asalaatu salaaddii waa xaaraan oo xadadkii asqarka hadda kana kasii awleysan waawaafu iyo awaafka waa ka xaaraan wa qiraaat lqur'aan qur-aanka akhriskiisiina waa xaaraan wamasu lmusxafi wa xamluhu markaa afartii aynu hore u haynay salaada iyo dawaafka iyo masul musxafka iyo xamligiisa qaadidiisa afartaa xadafkii baynu kusoo hayno adiladoodiina halkii baynu kusoo sheegnay dawaafkuunbaa hal daliiloo isaga toos u maaragtay ugu cadi uu u soo kordhayaayoo ah xadiidkii aynu darsigii horna ku sheegnay hayra anlaa tatuufii bilbeyt ifcali maa yafcalu alxaaju hayra anlaa tatuufii bilbeyt lakin kaas waa xaaidkii waa xadafkii abarka ahaa marka xadafkii abarka ahaa o dhan dee waa loo daliishanaya walow xaydku waxyaalaha uu inoo iman doonaa isagu waxyaalaha uu xarimaa way ka badan tahay inta wa qiraaءaة اqur'aan ayaa halkan soo korodhay qur oo la akriyo ayaa qofkii junubka ahaa xaaraanka ah xadiiث culamada qaarkood ay tasxiixiyeen ayaa loo cuskaday laa yaqra'u اljunubu wala alxaa'idu shayئa min alqur'aan qofkii junubka ahaa ee janaabada qabay iyo gabadhii dhiigga caadada lahayd qur-aankii waxba ka akhriyi maayaan xadiid kale ayaa isaguna jiray oo ahaa kaana laa yaxjizuhu min qiraa'ati اlqur'aani shayء ila اljanaaba nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid aanay ka celin oonay u diidin inuu qur'aanka akhriyo janaabada mooyaane wax kale markaa janaabadii qur-aankii way diideysaa oo la akhriyi maayo waxaa kale oo soo kordhay wallubthu fi lmasjidi in masjidkii lagu nagaado ayaa iyaduna xaaraan noqonaysa iyaduna waxaa loo cuskanayaa qowlkii ilaahay subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuba ilaa caabirii sabiili xataa takhtasiluu salaada ha u dhowaanina idinkoo sikhraansan ilaa aa isgarataan waxaa ku hadlaysaan sidoo kale salaada ha u dhowaanina idinkoo janaabo qaba ilaa aad ah ka maydhataan walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasilu idinkoo janaabo qabana ilaa aad ah ka maydhataan salaadii ha u dhowaanina salaada ha u dhawaaninana maqsuudkeedu waxa weeyaan masaajidkii aad soo gelina mar qof masaajidka soo gala salaadii buu soo dhawaada markaa aayaddaas ayaa loo daliishaday weliba waxaa sii sheegtay in laa taqrabu salaata masjidkii laga wado ilaa caabiri sabiilin oo macnaheedu yaa idinkoo jid ka gudbaya mooyaane dee macnuhu ma aha haddaad jid ka gudbaysaan janaabaad iskaga tukanaysaan ee waa masaajidkii waad haddaad ka gudbaysaan ood ka agaaigtood ka soo gashaan xagga kale uga baxaysaan idinkoo janaabo qaba waad ka gudbi kartaan wey salaadii baad iska tukanaysaan idinkoo caabiri sabiil haddii musaafiriin lagu fasilmarat culimada qaarkood ku fasiree daaadii markaa waa ka soo baxaysa hadaad musaafiriintiin mayrila idinkama baahno marka taasina de maqsuudku sidaa ma aha haddaba ilaa caabiri sabiilin waxay faa'iidaysay in la soo geli karo deetana la dhaafayo saa daraaddeed sheekuu leeyahy wallubthu fi lmasjidi xaaraan waxa ay waxa weeye in masjidkii lagu nagaado laakiin haddii la gudbayo dhib ma laha oo gudubku uu iska banaanaanaya lubsigii waxa soo gelaya haduu qofku dhex socsoconayo masaajidki inuu dhex socsocdo looma ogola isagoo junuba oo janaabo qaba marka lixdaa arimood ayaa waxay xaaraan ku noqdaan janaabadii xadadkii abarkii o dhan odhan mayno xadadkii abarka ahaa dee xaydkii nifaaskiiba iyaguna soo gelayo iyagu intan in ka badan ayay xarimayaan waxaana inoogu iman doontaa halka uu sheekhu uu caqiday baabulxayd wuxuu ihi baabu sifati اlgusli haddaba markii la maydhanayo qaabkee loo maydhanaya wuxuu ihi waman araada algusla qofkii maydhi doonaa nawa اusla min اjanaabati wuxuu niyoonayaa inuu janaabo ka maydhanayo aw ilxaydi waa hadduu junub yahay hadduu junub yahay oo labadii hore labadii arimood ee hore mid ahaan maydhigiisu uu ku waajibay de wuxuu niyoonaya inuu janaabo ka maydhanayo aw ilxaydi haddii markaa dhiiggii caadadu ama xaydka uu ka go-ay qofkii dumar ahaydna waxay niyoonaysaa inay xaydkii ka maydhanayso aw nawa اlgusla ama wuxuu kalu niyoon karaa inuu maydho maydhashu niyoon listibaaxati ma inuu u maydhanayo banaysi uu wax banaysanayo laa yustabaaxu aan la banaysanin ilaa bilgusli maydhi mooyaane wax lagu banaysan waa maxay wuxuu maalan niyoonaya inuu u maydhanayo si uu salaadda u banaysto ama si uu u tukado inuu u maydhanayo si uu u tukado inuu u maydhanayo si uu kitaabka quraanka aankaa u taabto inuu u maydhanayo si uu quraanka u akriyo inuu jidhka u maydhanayo si uu u dawaafo lixdii aynu soo sheegnay mid kamida inuu u maydhanayo hadduu niyoodo de waa maydhigii waajibkaa ah ma noqonayo wax kale ma noqonayo waxaa kaloo taa lamida bay yidhaahdeen oo kolle halkan shaxdana idinka muuqanaysa algusl alwaajib yanwiya algusla alwaajib marka waxyaalahan sifatulgusliga sheekh uu ku sheegi doono sifatulgusli waa qaabkii loo meerinayo o e dhan qaybina waajibaad bay noqon waxyaalo lagama maarmaan qaybina sunan bay noqon iyo sunayaab waajibaadkii marka waa laba laba arimood weeyaan waajibaadkii ka koobaad waa kan niyada ah isagaana inoo sheegi doono wayatawada wuxuu markaa qofku weysay u weysaysan e kamaa yatawada lisala siduu salaada ugu weysaysto markaad mayrigii bilaabayso inaad markaa weyse ku bilowdo waxa waliba ka horeynaysabay leeyihin imaam nawowi u tilmaamay istinjadii horta waad istinjoon adigoo niyeysanayana janaabadii inaad ka meedhanayso ama aad xaydkii dee ka meedhanta qoftu barata ayaad istinjoonaysaa markaa qubulkii duburkii labadiiba waad meydhaysa si aanad hadhow u taabanin oonad u weyse jabin dee baad iyagii ku bilaabaysa kolkaad istinjootood intaa maydho meelihii hadday wa kaa gaargaareen aad intii ka maydho ayaad weysaysanaysa waa sunna markaa inaad sidaa samayso weysada ku bilow qaabkii weysada markaa salaada oo kale uma yufiidu lmaaa calaa ra'sihi markaa kadib buu qofkii madaxiisii biyaha ku shubaya oo madaxaa loo hormaynaya markii la weysaysto wayukhalilu hoos buu biyaha u gelinayaa usuula shacrihi timihiisa guntooda ayuu biyaha gelinaya oo de waxaa la doonayaa timaha dhammaan iyo guntooda iyo maqaarka hoose ee timaha ka hooseeya inay biyuhu gaadhaan waa waajib waa waajib in halkaa biyuhu gaadhaan oo xataa qofkii dumar ahay haddii timuhu u tidcan yihiin timaheed hadday tidcan yihiin oo aanay biyihii hoos u gelayn waajib bay noqonaysaa inay hoos u geliso xadiid waxaa ku soo taxta kuli shacratin janaaba tin kasta janaabo ayaa ka hoosaysa tin kasta janaabo ayaa ka hooseysa marka sanado daciifa kuso lakin sanad kaloo fiican oo qawiyana waa loo helay xadiidka marka in waxa weeye hoos loo geliyo biyihii oo ay markaa wada gaadhaan gunti ayaa lagama maarmaan uma yufiidu lmaaa kadib buu haddana biyihii ku sii daynaya oo ku shubaya calaa saa'iri jasadihi jirhkiisii kale markuu madaxii maydho kadib buu jirhkii kale isagoo weliba xagga midigta horreysiinay wayadluku gacantiisiibuu markaa ku xoqayaa marmarinaya maa wasalat ilayhi yaduhu wixii gacantiisu ay gaadho oo min badanihi jirkiisa meel kastoo jirkiisa gacantiisu ay gaadhayso inuu gacantii marmariyo biyo un aanu ku shubin ayuu samaynayaa iyadu waa sunne sida sheekh inoo tilmaami doono wayafcalu daalika saasuu samaynayaa alaaan saddex goor saddex goor ayuu arrinkaa isagaa samaynaya markaa maay uu weysaysanayaa weysada de markeed saddex saddex bay ahayd markuu weysaysto madaxiibuu maydhayaa saddex goorbuu madaxii maydhaya kolkuu saddex goor madaxii maydho dhinacii midig buu maydhayaa saddex goor haddana dhankii bidix buu maydhayaa saddex goor wain kaanat ilmar'atu takhtasilu min alxayd hadday qofkii dumar ahayd dhiiggii ka maydhanayso ustuxiba lahaa waxa u fiican an tatbaca ahara dami bifirsatin aniga halkaa babaa igu jirto bifirsa laakiin nusakda badankeedu firsatan bay qoraysa markaa tutbica baa loo akriya an tutbica inay raaciso ahara dami dhiigga raadkiisii firsatan gobol maro iyo wax lamid ah oo min almiski cadar ah yani mara cadaraysa ama cudbi cadarle ayay xubinkii taranka dhig uu ka soo baxayey maxalkii dhiiggu ka ay markaa mari weeyi markii ay maydhato ama meeshii maydho markii ay maydhato ayay liqaci raaixa baa la yidhi urti ayay meesha ka saaraysaa markaa maro yaroo cadarle ama cudbi cadarle ayay markaa halkii ay markaa ku qabanaysaa fain lam tajid haddaanay helin faiiban hayrahu cadar kale oo aan miski ahayn miskigu waa nooc cadar ka mida hadday miskigii weydo cadar kale ayaa ku fila fain lam tajid haddaanay kaana helin fain lam yatayasar baa aniga taale falmaau kaafin biyahaasaa ku filan ay ku meedhatay oo waxaan kale dee waajib ma aha marka iyadana xadiidkii saxiixaynka khudii firsatan min miskin fataaharii biha ama firsatan mumasakatan haddii loo akriyo an tatbaca ahara dami bifirsatin noocaad isku macnuu bay noqonaya inay la raacdo raadkii dhiigga gobolkaas marka firsadu waa qicada eh, ama shayga markaa gobolkaa yar ee la marinayo cadarka wuxu ui musanifku walwaajibu min daalika waxa aynu sheegnay inta waajibka ka ihi waa anniya niyadiio inama alacmaalu biniyaat loo daliishanayo iyo wa iisaaru lmaai biyihiio la gaadhsiinayo ilaa jamiici shacari wاlbashara ilaa jamiici shacri timaha dhammaantood gun iyo baar dul iyo hoos iyo wاlbasharati maqaarkii kii timaha ka hooseeyey iyo kii kalaba waa in maqaarkii oo dhan biyihii ay wada gaadhaan oo qofkii uu u malaynayo dani aaliba in biyihii uu wada gaadhsiiyey markaasaa waajibkii u ka dhacay wa sunanuhu sunayaashiisu alwuduu waa weysadii oo bilowga ah hadduu agga dambe ka weysasanayo iska caadi ba lakin waaa sida fiican waa inu agga hore ka weysaysto oo nabiga alayhi salaatu wasalaam isaa uga suganta wadalku inuu gacanta marmariyo jirhki waa sunne hadduu biyihii hoos dhigo oo deetana uu sidaasun biyaha jirhkiisi u wada gaarhaan waajibkii u ka dhacay wtakraaru ku celcelintiy waa taliifki sadde saddex goor madaxii saddex goor ma midigtiisa dhinacii midig saddex goor dan dhinacii midix saddex goor iyaduna waa sunna oo waxaa markaa looga qiyaas qaadanayaa de madaxii maarata inuu saddex goor nabigu alayhi isalaatu wasalaam halaaa xahayaat uu markaa madaxiisa ku shubi ama inamaa yakfika an taxi calaa rasiki alaaa xaayaan marka yalkii kalena waa looga qiyaas qaadanay wayustaxabu ama walmustaxabu nusadaa ku kala duwan waxaa la jeclaystaa anlaa yanqusa almaau biyuhu inaanay ka yaraanin fi lgusli xagga maydhiga can saacin saac walaa fi lwuduu'i weysadana inaanay ka yaraanin an muddin mud inaanay ka yaraan iqtidaaa birasuuli illaahi sala alayhi waala sl iyadoo rasuulka ilaahi lagu dayanayo qofku markuu meedhanayo biyuhu ku meedhanaya saac waa inay noqdaan saacu wuxuu noqonayaa laba litir iyo wax yar laba litir iyo wax yar buu noqonaya marka intaa inaanay ka yaraan biyaha qofku ku meedhanaya waa intii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku meedhan jiray xadiidkii anas ee saxiixanka ku jiray kaana yaktasilu bisaaci ilaa khamsati amdaad wuxuu ku maydhan jiray saac iyo saac iyo mud lagu sii daray mararka qaarkood yani waa inta udhaxaysa saac iyo ilaa shan mud yani wa inta udhaxaysa laba litir iyo ilaa laba litir iyo badh laba litir ilaa laba litir iyo badh inta udhaxaysa ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ku maydhan jiray inta ugu yar bay noqonaysa sida sunaha weysadana mud waa inaanu ka yaraynin sida sunuhu yahay oo nabigu ala sl yatawada bilmuddi ayaa xadiidka kusii jirtay mud buu nabigu ku noolan jiray ayuu ku weysan jiray fain naqasa can dalika haddii taa ay wax iska dhimaanu ka yareeyo oo waasbaga uu markaa wada gaadhsiiyo jirkii hadday maydhi ahay hadduu weyse ahaana uu xubnihii wada gaadhsiiyo ajzaahu da way ku filan tahayoo dee maqsuudku intaa la maydhay ahayd intii hadduu maydhay ama wax intan ka yar ha ku maydho ama wax ka badan ha ku maydhe waajibkii wuu kaga dhacayaa wuxuu uhi waman wajaba calayhi wuduء waguslu ajza'ahu اlguslu calىa ظaahiri اlmadhab halkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu asbaabtii ahaaradu hadday kulmaan waxyaala ahaaro waajibiye wixii ahaaro waajibinayey ee kulmayey saddex qaybood bay kala kacayaan inta halkan mushaab kaga waran waxyaalo mayri waajibiya inay qofkii ku kulmaan oo labiyo ka badan wax ka badana iyo inay ku kulmaan wax weyse waajibiye iyo wax mayri waajibiye iyo in ay qofkii ku kulmaan maydhi waajiba iyo maydhi sunaa marka haddii ay qofkii ku kulmaan wax maydhi waajibiyo halka badan sida qofkii dumar ahayd iyadoo janaabo qabta haddii dhiiggii caaduna u ka yimaado hadhow marka dhiiggii uu ka go'o o dee janaabadiina way qabtayoo mayri bay waajibisay dhiiggii caadi ka go'ayna mayri buu waajibiyey maxaa laga rabaa hal mayri baa laga rabaa hal mayri ayaa kaga filan markaa waliba kay doontay niyoonaysa hadday xaydkii niyooto u ku filan yahay hadday janaabadii niyooto u ku filan yahay hadday labadii niyootana waa caad hadday maydi waajiba u niyootana niyadaasaa ugu filan haddii qofka ay ku kulmaan wax weyse waajibiya iyo wax mayri waajibi oo maalan wuu weyse jabay markuu weyse jabay kadib haddana yar fikirayo mani baa ka soo baxday mayri baa iyo ka waajibay markii horena weysaa waajiba ah. ama cagsigaa dhacay isagoo weyse qaba ayuu wax arkay ama waxbuu ka fikiray biyihii tarankaa ka yimid qofkaa waxay leeyihin mayri baa ku waajibay kadib haddana wax kaloo weyse waajibiyaana ku yimid weysadiina waajibta mayrigiina waajib qofkaa isagaa ah waxa ku filan inuu maydho inuu maydha ku filan laakiin biniyati alghusl اlwaajib maydrigii waajibkaa ah hadduu intuu niyado uu saa ku maydho weyse qaadasho loogama baahan laakiin de maxaa shardiga de intaanu madax iyo waaan iyo intaanu maydhin horta de xubintii taranka iska maydho haddii uu taabanayo ama aanu taaban de hadduu ka soo bilaabo marka intan soo daahirooday waa inaanu istaabanin hadduu istaabtay haddana intiibu weysadii ka qaaday laakiin haddii u markaa biyihii un hadhowto hole ku shuba xubin xubnihii maaragtay weysada jebinaya ee aanu taabanin dee waa caadi calaa daahiri lmadhab markaa tan calaa daahiri lmadhab baa loona xoogaa khilaaf baa ku yershay madhabku siduu yahay waa saas qofkii mayri waajiba iyo lagu yeesho mayri sunna sida maalintii jumcaha hadduu janaaboodo qofkii mayrigii jimcahana waa laga doonaya mayrigii janaabadana waa laga doonaya haddaba hadduu labadiiba isla niyoodo labadiiba hadduu isla niyoodo way ugu filan hal mayr baa ugu filan hadduu niyoodo mayrigii jimcaha ee aanu janaabadii niyoon jimcihii iska ilowsanaa janaabadii jimcihii unbuu salaaddii jimcuhu unbuu u maydhay ninkaa isagaa maydrhigii sunnaha ahaa wuu u dhacay laakiin maxaa ku maqan dee maydrhigii waajibkaabaa ku maqan qof janaabo qabuu noqonay waan maydhay kuma fillaanayso hadduu niyoodo janaabadii oo maalan jimcihiiba aanu xasuusnayn janaabadii unbuu ka maydhay kadib buu xasuustay inay jimcana ahayd waa la laysku qabtay oo laba qowl baa ku jiro qowl wuxuu leeyahay kol hadduu kii waajibka ahaa niyooday kii sunnaha ahaa wuu u raacaya laakiin siday rajaxayaan waxay leeyihin bay isma raacayaan sunnihii ma heli sunnihii uma xasilaya ba yidhahda wuxuu ihi sheekhu waman wajaba calayhi qofka uu ku waajibay wuduu'un weyso iyo waguslun mayri ajza'ahu waxa ku filan alguslu maydhigiibaa ku filan calىa daahiri اmadhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay waida اjtamaca calى اmarأati qofkii dumar ahayd hadday ku kulmaan guslu janaabati marka halkan weysadii iyo gusligii way ishooskelayaan baa madhabku leeyahay waxaan u cuskanayaa dee weysadu xubno gaara in la maydhay waajibinaysay maydhiguna xubnihii oo dhanba marka waa laba shay oo isku maqsuuda oo xubnihii ay daahiriyaan ay xadadkii ka kor qaadaan la doonayo oo midkoodna kii kale ka weyn yahay fadakala axaduhumaa fi laakhari laba shayoo isku xukuna isku markaa maqsuuda haddii ay noqdaan way iskudagelayaan waa isku maqsuud waana isku jinsi way iskudagelayaan marka saasaa daahir madhabku uu yahay Ehm, ibn cumar radi allahu tacaala canhu ahar ka yimidna waa loo cuskaday arrinta daahirulmadhabka waxaa khilaafsan qowl odhanaya may weysadiina waa la doonaya maydhigiina waa la doonaya weji kale wuxuu leeyahay markuu maydhanayay hadduu labadiiba niyooday way ku filan tahay hadduu maydhi keliya u niyooday maydhigii waajibkaa u niyoodayna weysadii uma xasilayso kaana iyadana weji baa weji kale wuxuu leeyahay haddii markuu maydhanayo xubnihii weysada uu si tartiibsan u maydhay oo horta hore wejigii ku bilaabay hadana gacmihii hadana madaxii hadana muxuu ahaye lugihii hadduu saas u tartiibiye xubnihii weysada markuu maydhanayey maydhigii wuu ku filanya haddii kalena kuma filaanaya marka waa khilaafaadkaasi way jiraan muctamidku daahirulmadhabki waxa weeye maydhigii waajibka ahaa markaad niyooto weysadii way kugu jirta waxba niyo gaara iyada uma baahna laakiin qodobkii un baad la soconaysaa inaad markaa xubintaadi cawradii taabanin adigoo xubnihii qeyb soomaya waida ijtamaca cala lmar'ati guslu janaabati wa guslu xaydin qofkii dumar ahayd hadday ku kulmaan maydhigii janaabada iyo maydhigii dhiigga caadadu faاktasalat liaxadihimaa deetana ay midkood u niyootay ajza'ahaa canhumaa labadiiba wuu kaga filan yahay kaa ay niyootay dhiiggii caadadun bay niyootay janaabadiinba bay xasuusnaynba dhiiggii bay ka maydhatay khalaas waa u dhamaystiranta maydhkeed dooni wamanna waa kii niyooday gusla aljumucati jimce inuu u maydhanayo lam yujzihu ama lam yujzi kama markaa gudayo can iljanaabati maydhigii janaabada kama guday oo dee sunnuu niyooday waajibna waa lagu leey wamanna waa gusla aljanaabati kiisa niyooday maydrhigii janaabada u niyooday jumcihii aan niyoon lam yujzihi isagana kama kama gudayo can iljumcati maydrhigii jumcaha kama gudayo fii asaxi lqowleyni laba qowl oo ku jira kooda sixada badan marka haddee musanifku mid buu ka tegay suurad iska waadixo hadduu labadiiba niyoodo dee wuu ka waa caadi wey laakiin hadduu niyooday kii janaabada u jumcihii aanu niyoon sida saxdaa ah buu yidhi kama gudayo jimcihii oo maxay uga gudi waayey waaba waajibi yaanu sunnihii kaga fillayn waxay leeyihiin waajibka sunnaha kaaga filani waa markaanay isku maqsuud ahayn laakiin haddii mid waliba sidiisa loo doonayo dee waajibkii kaagama fillaanayo imika duhurkiiyo sunnihii ka horreeyey oo kale haddaad duhurkii u tiraado faralkii baaban tukanaya de maxaaba sunihii waa iska dhex galo yuu kuu dhex gelaya kuma dhex gelaya haddaad faralkii u niyooto ood sunihii niyoon laguma odhanayo mar haddaad faralkii tukatay sunnihiina wuu kuu hoos galay lama odhan marka halkaasay u qabsadeeno waxay yidhaahdeen dee waa sunno iyo faral labadaba si gaara loo doonaye haddaanu labadiiba isla niyoonin isma hoosgelayaan laakiin arrintaas xoogaa ishkaal baa ku jiro oo de haddii mid walba si gaara loo doonayay waxay ahayd markuu isla niyoodanay inaan is hoosgelin sidii sunnihii duhurka ka horreeyey iyo iyo duhurkii haddaad isla niyooto isma hoosgelayaan bal way isla burayaan markaa qowlka halkan khilaafsan ee odhanaya waxaan way ishoosgelayaan isagu wuxuu ka eegayaa maqsuudkiiyo ujeeddada loo socdaa waa isnadiifin xadana iska kor qaadaya ha noqoto laakiin isnadiifin baanay meeshii ka madhnayn jumcahana mayrigiisu dee nadaafad ayaa maqsuudka ugu weyn uu ahaa oo axaadiista qaarkeed ay tilmaamaysaaba mar hadduu sidaa yahay mayrigii janaabadu way kaaga filan tahay mayrigii jumcada taasaanad moodaa xagga nadar ahaan inay xoog badan tahay baab lgusli masnuurka wuxuu ka gelayaa mayriyadii sunnaha ahaa wuxuu yihi wahuwa na cashara guslan maydhiga sunnahay waa laba iyo toban maydhi intuu halkan soo ku sheegay ka koowaad waa gusluljumucati jumcihii in la maydho waa sunni nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu hi gusluljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaadhay maydhiga jumcuhu waa ku waajib waa ku waajibtaa waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa yani waa laga doonayaa ma aha inuu dambaabaya hadduu iman waayo oo xadiid kale ayaa loo cuskadayo sunanta ku jirto man tawadaa yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal qofka soo maydho maalinta jumcaha waa sidii qofka soo weysaysta fa biha wa nicmat khasladaa uu qaatay ayaa markaa ay ugu dhan tahay waana wax fiican wuxuu sameeyey kii soo maydhayna maydhigaasaa dee fadli badan oo ina soo maydho maalinta jumca ayaa fadli badan markaa waajibuntaasi halkaasa markaa loo tawiilinayaayo yani waa adag yahay wey waa sunno la adkaynayo waguslulciidayn labadii maalmood ee ciidaha in mid walba loo soo maydho ayaa iyaduna sunno ahoo de jumcadii markuu nabigu sheegaya alayhi salaatu wasala ad waa kusoo aroortay maalintani waa maalin ciida maalinta jumcuhu waa maalin ciida markaa markaad imanaysaa soo weys usoo maydha halka maxaa la fahmay in ciiddu ay tahay wax loo maydho wa guslu lkusuufayn waxaa kale oo sunno ah cadeed madoobaadkii qora iyo iyo dayax madoobaadkii salaadoodii marka la tegayo jamacii lagu soo tukanayo in iyagana loo maydho markaa markaa salaaddii kusuufka la tukanayo in loo soo maydho iyaduna waa sunno oo dee waxay waa meel jamac laysugu imanayo marka jamci baa looga qiyaas qaadanaya hadii jamc la isugu imanayo de qofkii maaratay rawaaix iyo waxyaalo dhidid iyo waxbaa jiri karee ha soo maydhow waa guslulistisqaa'i salaadii roobdoonta marka loo baxayo iyadana in lasii maydho de waa meel la isugu imanayo waalguslu min gusli lmeyiti in laga maydho min gasli lmeyit meydka maydhigiisa qofkii meydka maydhay inuu isaguna markuu maydho kadib maydho ayaa iyaduna sunno ahoo xadiidkii baa waxaa ku jirtay man gasala maytan falyaqtasil qofkii meyd maydhay ha maydho marka xadiidka sanad ahaan dacfi baa culamadu ku tilmaamaan qaarkoodna way taxsiiniyeen oo xasan bay ihahdaan ku kaloo soo aroray isaguna jiro laysa calaykum fii gusli mayitikum guslun idaa asaltu asaltumuuh meydkiina markaad maydhaan inaad idinku maydhataan idinma saaro waajib idinkuma aha marka lakin waa iska sunabaan oo waa arrin iska sunno oho fiican wa quslu lkaafiri idaa aslama gaalki markuu soo islaamo isna inuu maydho ayaa sunno ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam rag soo islaamay sida qays ibni caasim iyo wuxuu faray inay soo maydhaan inay soo maydhaan buu faray markaa soo maydhashadaasi waxaa la yidhi sunay iska noqonaysaayo dee dad badan oo soo islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhanin lama soo warin inuu yihi maydha dad badan baana soo islaamay markaa inuu iska sunno yahay ayaa halkaa laga qaatay shardiba halkan ku xidhan bay yidhaahdeen oo shardigaasi waxa weeye qofkan gaalka ah intii uu gaalka ahaa waa inaan laga helin waxyaalihii maydhiga waajibinay hadduu gaal weynoo de soo janaaboobaya intii gaalka ahaa uu yahay oo uu soo islaamo de janaabadii isagoo qabo la odhan maayo mar haddaad adigu soo islaamtay waxba janaabadii hore kaalama socdan lama odhanayo janaabada iska maydh baa la leeyay oo ka warran hadduu intii uu gaalka ahaa uu maydhay kama ansaxaya bay yidhaha maydhigiisiiyo weysadiisuba intuu gaalka yahay dee ma ansaxayso waa gaalo cibaadadu kama ansaxayso markaa mar haddii maarata soo waa laleey hadda maga gabadhii saasoo kale hadda iyadoo de qaangaarahoo dee dhiiggii caadadee heli jirtay ay soo islaamto ma odhanayna maydhigaagu waa sunna waxaanu maydhigaagu iminka adiga dee waa waajib maxaa yeelay waxaad ka maydhanaysaa maha gaalnimadee dee waa maydhigii hore kuugu waajibay wlmajnuuni idaa afaaqa ma waquslimajnuuni idaa afaq qofkii waa waashay markuu soo miyiirsado isagana mayri ayaa loo sunneeyaa waxaa laga qaatay kii miyiir doorsoomay baa isagana loo loo sunneeyaa muqma caleygi oo halkan waxaan leenahay kii xataa koomo galay markuu soo miiraa soo miyiirsado inuu maydhaa sunna aho nabiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisi bay ka sugan tahay xanuunkii geeridiisa markii xanuunku aadka ugu adkaa markuu miyirdoorsam haddana soo miyirso nabigu calayhi salaatu wasalaam biyo ii dhigabulah ugu meydhanayey sala allahu calayhi wacala alihi wasalam kii waashayna waa saasoo kale imaam shaafici waxaaba laga sheegaa inuu yidhi qalla man junna ila wa anzala qofku hadduu waasho biyaha tarankaa ka qubta oo ka dahda ka yimaado ayaa imaam shaafici laga sheegay oo markaa dambeyligi maan waajib noqonayn dambe wa wii wax la huba ma aha laakiin de waa wax markaa la markaa waajib noqon maysa iska sunni ayay noqonaysa wاlguslu lilxraam maydrhigii loo maydhanayey xarmashada ayaa isaguna sunno qofkii markuu xaj xidhanayo ama cumro xidhanayo intaanu xarmanin inuu horta maydho ayaa dee sunnahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagaga dayanaya wاlguslu lidukuuli maka maka marka la gelayo in la sii maydho weliba diawa meeshii loodhan jiro de imika magaaladiiba ka ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku beriyey halkaasaanu ku sii maydhay markaa lagu sii ayaa dee sunnuhu ah iyadana rasuulkaa lagu raacay calayhi salaatu wasalaam wاlguslu lilwuquufi bicarafa in loo maydho carafo joogsigeed marka carafo la sii gelayo in loo maydho iyadana ibnu cumar radia allahu tacaala canhu ayay ka soo aroortay de goob la isugu imanayo mar haddii dad isu imanayaan dee in markaa nadiif la ahaado yaa la doonaya waliramyi ama wlguslu liramyi in loo maydho dhagax tuuradka xajka marka dhagaxa la tuuranayo de waa goob la ysugu imanaye in markaa loo sii maydho maalin walba saddexda maalmood dambe weya koobiyo tobnaadka iyo labiy tobnaadka iyo in markaa duhurka hurtiyar qofkii intuu sii maydho markaa dhagaxii soo tuurto duhurka dabad wuxuu ihi waliawaafi ama wlguslu liawaafi iyo sidoo kale in loo maydho awaafkii markuu qofku awaafaya kacbadii in iyadana uu maydho ayaa la sunaynaya saasuu markaa isaguna uu yihi marka waa qowl qadiima baa la yihi kani oo shaafici raximah llahu taala laga soo guuriyey laakiin sida culamada badankeedu ay tilmaameen waa inaan awaafka waxba mayri aanu u baahnayno de haddii awaafkii quduumka uu yahayna de imikaad maka markaad soo gelaysa soo maydhatay marka markaad marka adana soo gasha laguma odhan mar labaad maydho imikubaabad soo maydhatay haddii uu yahay yowmunaxrigiina yowmunaxrigii haddii uu yahayna de iyadana markaa musdalifa ayaad iyadana ku soo maydhatay markaa waxba iyadana loo baahan maayo wuxuu yihi baabu tayamumi halkaasaynu insha allahu tacala ku ekayn doonaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam qaacidadii ahayd buu yihi islaamku yahdimu maa qablahu wixii ka horreeyey waa dumiyaa maydrigii gaalka ku waajibay intuu gaalka ah miyaanay ka riday de markaa waaya weyse la-aantiinaba ka salaada galun kolkuu soo islaama adiga waxba weysele lagaama doonaye intan aad soo islaamtay miyaa neefiyo wax kaa yimaadeen may gal un salaadda mayna odhanayna markaa tahaaradii waa laga doonaya in tahaaro qaato waxyaalihii markaa gaalnimada intu ku jir de waa laga raba istinjada maxaa loo xujaystay aynaan tilmaamin miyaa istinjada de loo xujaystay nusuustii tilmaamaysay nijaasada in la iska maco nusuustii guud ee tilmaamaysay wujuubka waa loo ficilkii nebiga waynu haynaa oo dee nebiga oo istinjooday waynu haynaa laakiin halkaa waxaa loodhan karaa dee ficilka sunanimaa lagu xambaari karaa laakiin nusuustii tilmaamaysay in nijaasada la iska zuuliyo ee guud ayaa markaa oo dee salaadii markaa aanay asaxaynin iyadiio najaasadii qofku uu xambaarsan yahay nusuustaa guud baa loo daliishanayaa wujuubka istinjada garka dhaafay wejigii ee hoosu dega dheeraaday ee cufan wuxuu yidhi maad sheegin muctamadka saasa ah kolley dee shaxdaba waad ka arkaysaan haddaanan anigu afka ka sheegin muctamadku waa maxay daahirkii in la maydhaa inuu waajib yahay daahirkiisi in la maydhaa waa waajib sal allahu wasalam ala nabiyina maxamed allahuma